bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين slى اllه وslm عlى نabiyina mحamedi وعlى آlih وصaxbih وslm أجmaعin ama bعdu waxaan soo haynay oon ku dhex jirnay kitaabkii ryaad الصاalحiin min kalaami syidi الmurslin lلإmaam الnawwiي raximah اllahu taعaalى qala alimaamu الnawawiyu raximah اllah wacan abi darda radia allahu canhu ana الnabiya slى اllahu عalayhi waalihi waslama qaal ma min shayi afqlu fi miizani اlmu'mini ywma alqiyaamati min xusni اlkhulq wain allaha yubgid alfaaxisha albadiy rawahu الtirmidiyu waqala xadiidu xasanu صaxiix waxaan ku dhex jirnay baabkii baabu xusni اlkhuluq ahaa waxa uu yihi <clears throat> wacan abi darda radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wali wasalama qaal abi waxaa laga warinaya nebigu inuu yihi <clears throat> maa min shayin shay ma jiro afqalu fi lmiisaani afqalu ka culays badan fi lmiisaani fii miisaani lmu'mini mu'minka miisaankiisa <clears throat> yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha min xusni alkhuluqi dabeecad wanaagga shay miisaanka kaga culays badan dabeecad wanaagga ama dhaqan wanaagga ma jiro waina allaha allana layubidwaina allaha allana yubqidu waa u caroonayaa alfaaxisha midka dunuubta foolxumada badan sameeyo albadiya ee afdheer ee afdheeraha ee markaa yacni waxuu doono iskaga hadlo oo <coughs> fuxshiga ku hadlay ee wararka xunxun rawaahu tirmidiyu xadiidka tirmidi baa wariyey wa qaala xadiidun xasanun saxiix ayuu yihi xadiidkana shawaahid buu leeyahay xadiidka nabigu wuxuu ku tilmaamay sala allahu alayh waali wasalama xusnulkhuluqa ama dabeecad wanaagga in miisaanka wax ka cuslin badan inaynan jirin maa min shay-in shay ma jiro ahqalu shaygaas oo ahqalu ka culaysin badan filmiisan fii miisaani lmu'mini mu'minka miisaankiisa marka ahqalu shayga ayaa laga sifeynayaa haddana yacni markaad fiiriso macno ahaan yani ama ahaan min shayin hadda waa waa iska waxaa weeyaan waa majruur maca dalika afqaluna waa la goday maxalka unbaa markaa laga ictibaariyey maxaa yeelay min shayin mintaas waa iska zaa'ida ay maa shay-un waay shay-un oo kale iyadoo la yiri oo kaleba marka ahqalu waa waa lagu sifey karaa saas minta daa'ima nafyiga iyo waxa lamidka ahna haddii ay gasho waa iska zaa'ida waziida fii nafyin washibhihi fajar nakiratan kamaa libaaqin min mafar nacam meesha ibnu malik uu saas dhahay wnacam maa min shayin shay ma jiro shaygaas oo adqalu ka cuslin badan fi oo uga culays badan fii miisaani lmumini muminka miisaankiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha min xusni alkhuluqi dabeecad wanaagga ayb xusnu lkhuluqna waxaan kusoo sheegnay waa wax fiican oo qofka uu bixiyo badlu lixsaan wa kafu ladaa dhibka oo u dadka ka haysto ixsaanka iyo wanaagga oo uu bixiyo wa dalaaqatu lwajhi iyo weji furfuran oo uu dadka muslimiinta ku qaabilo ayb wa ina allaha allana yubqidu waa u caroonayaa alfaaxisha midka faaxishka ee xumida sameeyo oo dembiga xun la yimaado albadiya ee af dheer fuxshiga hadda wuxuu ku dhacaa afka wax laga sameeyo nacam midka yacni afxuma albadiya ee af xumaha ah ee wax allaale wixii afkiisa uu soo qabtay iska sameeyo dad noocaasana waa jiraan oo marka ay dadka intay is yiraahdaan dadka ka yaabiya markaasaa wax allaale waxa waxa ugu foolxumo badan ayuu warka ka doortaa waa dadka waxaad arkaysaa meelaha laysugu yimaado oo kale laasiyama yacni soomaalida meelaha layskugu yimaado ama baabuurta meelaha baabuurta yacni dadku ay wada raacaan oo kale iyo meelaha dadku fariistaan iyo meelaha dadku ku qaxweeyaan ama ay shaahi yani maqaayadaha ay fariistaan iyo dad uun war xun oo aada u af xun ayaa laga helaan ayb taa marka ilaahay subxaanah wa tacaala u caroonaya <clears throat> albadiyu huwa aladii waa midka yatakalamu bilfuxshi warka xun ku hadlaayo waradii-il iyo hadalka kiisa xun wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal su-ila rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulkaa la weydiiyey can akhari maa shaykan ugu badan oo yudkhilu nnaasa dadka geliyo aljannata jannada geliyo waxa ugu badan oo dadka jannada geliyaa la weydiiyey qaala waxa uu yidhi taqwa allaahi alla ka cabsiga wa xusnu lkhuluqi dabeecad wanaag labadaabaa dadka geliso taqwa allaahi alla ka cabsi ayib waa masder loo idaafeeyey mafcuulkiisa taqwa allaahi alla ka cabsi <clears throat> iyo wa xusnu lkhuluqi iyo dabeecad wanaag labadaasaa dadka janno geliso oo dadka waxaa jannada ay ku galaan fadliga ilaahay kadib labadaaba ugu weyn <clears throat> xusnu lkhuluqa waxaa laga yaabaa annaga inaan u naqaano qof walbaa sida uu yahay in loola dhaqmo sidaas waa ka duwan tahay oo haddaad tiraahdeen ummaddan nin kastaa sida uu u egyahay ayaan ula ekaanayaa qofka wuxuu ku noqonayaa marka qof eh, laba wajiile ah yacni laba wajiilanimadana inay xaaraam tahay waa imaan doontaa nacam oo dulwajhaynka waa la waa la re waa qofkaasoo kale qof xun weeyaan marka dabeecad wanaaggu waa intaas un yacni qofkao weji furfuran muslimiinta ku qaabilo wanaagiisa siiyo xumidiisana ka ceshto intaas baa ugu fiican wa su-ila waxaa la weydiiyey can akthari maa shaykan ugu badan oo yudkhilu nnaasa dadka geliyo annaara naarta geliyo yudkhilu nnaasa dadka geliyo annaara geliyo nacam fa qaala waxa uu yidhi alfamu waalfarju alfamu afka ayaa geliya dadka waxa ugu badan naarta geliya waa afka iyo walfarju iyo farjiga <clears throat> afka hadda waxaa ku yaalla carabka marka saasa waxaa loo leeyahay alfamu waalfarju carabkii ayaa ku yaalo rawaahu tirmidiy waqaala xadiidun xasanun saxiix wa canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxau yihi akmalu lmu'miniina mu'miniinta kuwa ugu kaamilnimada badan iimaanan xagga iimaanka axsanuhum weeyaan kuwa ugu wanaag badan khuluqan xagga dabeecadda wa khiyaarukum ka idinkugu akhyaarsanoo idinkugu kheyr badanna khiyaarukum ka idinkugu wanaagsan weeyaan kuwa idinkugu wanaagsan linisaa'ihim xaasaskooda yacnii mu'miniinta waxaa ugu kaamilnimo badan xagga iimaanka ka kuwa ugu dabeecadda fiican waxaa idinkugu akhyaarsan kuwiina idinkugu akhyaarsan xaasaskooda oo yacni xaasaskooda kuwa si wanaagsan kula dhaqmo yaa dadka ugu akhyaarsan rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasanun saxiix marka qofka caaskiisa kula dhaqmaa dil iyo yacni dhibaato iyo afxumo iyo furiinkiio afka u saaran iyo garaacis iyo waxa lamidka ah nimanka haweenka dilo ma ahan akhyaar ma ahan naam akhyaar ma ahan ayb wacanhu qaala qaala rasuul llahi swacan caaishata radi allahu canha qaalat waxay tiri samictu rasuul allahi rasuulkaan maqlay sala allahu alayh wali wasalam yaquul isagoo leh ina almu'mina mu'minku laa yudriku wuxuu ku gaaraa bixusni khuluqihi dabeecaddiisa wanaaggeeda wuxuu ku gaaraa darajata asaa'imi midka sooman darajadiisa alqaa'imi ee salaad u taagan habeenkii rawaahu abu daawuud ayb marka xadiidkan waa xadiid shaahid leh oo saxiix ah ee xaakimna uu wariyey ibnu xibaan oo saxiix yeelay alkharaa'itiyu oo kusoo saaray makaarim alakhlaaq waa kitaab uu leeyahay eh, la yihaahdo makarim اlakhlaaq waa maطbuuc naam wuxuu leeyahay marka ina almu'mina mu'minku layudriku wuu gaarayaa bixusni khuluqihi dabeecaddiisa wanaageeda wuxuu ku gaarayaa darajata saa'imi alqaa'im nin sooman maalinkii habeenkiina taagan oo salaatuleyl u taagan darajadiisii oo kale waxaad ku gaaraysaa dabeecadda wanaagsan dadkoo aad dhibkaaga ka ceshato dadkoo aad wanaagaaga siiso taasaa ku gaaraysaa nacam nin sooman maalinkii habeenkiina salaad u taagan darajadiisu ma sahlana marka xusna alkhuluq baad ku gaaraysaa <clears throat> rawaahu abu daawuud abu daawuud ayaa xadiidkaa wariyay wacan abi umaamata albaahiliyi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalama nabigu waxa uu yidhi ana anigu zaciimun baan ahay mid u damaanad qaadayo bibeytin guri ayaan u damaanad qaadayaa fii rabadi aljanna jannada geeskeeda ku yaallo jannada sokadeeda ayb ama jannada geeskeeda ama jannada agagaaraheeda guri ku yaallo liman baan u damaanad qaadayaa taraka ka tagay almiraa'a dooda ka tegay wa in kaana haba ahaado huwa isagu muxiqan mid xaq leh isagu hadduu doono xaq halahaadaba wa bibeytin ayaan u damaanad qaadayaa fii wasati ljannati jannada dhexbartankeeda ku yaallo liman ruux taraka ka tegay alkadiba beenta ka tegey wain kaana haba ahaado huwa isagu maasixan mid kaftamayo hadduu doono haba iska kaftamo xaqiiqa ka ahaanin <clears throat> wabibeytin ayaan u damaanad qaadayaa fii acla aljannati jannada korkeeda ku yaallo liman ruux xasuna khuluquhu dabeecaddiisu o ay wanaagsanaatay ama liman ruux xasana wanaajiyey khuluqahu dabeecaddiisa wanaajiyey xadiidun saxiixun weye rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix azaciimu addaaminu <clears throat> zaciimku waa midka daaminka ee damaanad qaado waxaa laga qaadanayaa marka xadiidka dabeecad wanaagga qofka inuu gaarsiiyo jannada meesha ugu sarreysa in laga geeyo nacam jannada korkeeda in guri ou ka helo waxaa u sababayo dabeecaddiisa ou hagaajiyo marka xusnulkhuluq waxay ka mid tahay dabeecad wanaaggu wuxuu ka mid yahay <clears throat> diintou ku jiraa meel weynayna diinta uga jirtaay jannaa lagu galaa waa ujeedaa marka dadka muslimiinta waxaa laga rabaa diinta dhinacyadeeda oo dhan inay ka wada qaataan oo hadday noqon lahayd caqiido fiican hadday noqon lahayd cibaadaadkii oo dowrkooda la siiyo hadday noqon lahayd akhlaaqdii oo dowrkii ay lahayd la siiyo waa diin marka mutakaamil ah weeyaan ictiqaad sax ah cibaado saxiix ah <clears throat> oo lagu dadaalo akhlaaq wanaagsan oo dadka lagula dhaqmo waxaa weeyaan qofku laakiin haddii uu yidhaahdo diinta jaanibka caqiidada keligeedaan xoogga saaraya inta kalena dan kama lihi cibaadaadna dan kama lihi akhlaaq dan kama lihi haddii uu yihahdo waxbaa ka maqan wax aada u badan baa weliba ka maqan caqiidada waa waxa ugu muhiimsan dabcan oo diinka yacni eh, ra-sigiisa ugu sareeya waa caqiidada dabcan qofay caqiidadu ka khariban tahay de waxyaabo kale inuu ku dadaalo waa looga fiican yahay laakiin kii caqiidadu ay u saxnaydna inuu yidhaahdo inta aayadood iyo inta axaadiid ee kusoo aroortay akhlaaqda culimmada qaarkood imaamu lbukhaari kitaabu ka alifay kitaabu aladabi lmufrad kitaab la yidhaahdo aladabu lmufrad marka axaadiidtaas oo dhan ma ka soo jeesanaysaa marka ma waxaa leedahay intaanu axaadiida aniga diinka ka-anamaa inaysan kamid ahayn camal inaa iska yeesha ma ahan marka labadaba in lagu dadaalo oo dhinacyada jawaanibta diinta dhinac walbo in qofku intuu ku dadaali karo inuu la yimaado fataqu llaha ma stadactum dhammaanteed ma wada keeni karno laakiinse waxaana laga rabaa sadiduu waqaribuu naam sadiduu waqaribuu wacan jaabir marka zaciimkuna waa daaminka e, nacam ana anigu zaciimun baan ahay mid u damaan daamin oo damaanad qaadaya bibeytin guri fii rabadi ljannati jannada agagaarkeeda ah yani jannada yani reeddeeda ama agagaarkeeda ah <clears throat> liman taraka almiraa'a dooda qofkii ka tegay wain kaana muxiqan garba ha lahaada isaga yacni isagoo gartale ayuu dood iska daayay nebigaa u damaanad qaadaya wabibeytin guri fii wasati iljannati jannada dhexdeeda liman taraka alkadiba waxaan u damaanad qaadaya ninkii beenta iskaga tago wain kaana maasixan haba ahaado mid kaftamaayo kaftan iyo dheel dheel xataa inaad beentii uga tagto wa bibeytin guri fii acla aljannati jannada meesha ugu sarreyso ku yaallo liman xasuna khuluquhu ninka dabeecaddiisu ay hagaagtay ama liman xasana khuluqahu dabeecaddiisa kan hagaajiyo ayb naam wacan jaabirin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalama qaal ina min axabikum ilaya ina min axabikum kala idinkugu jacayl badan yahay ilaya aniga xaggayga wa aqrabikum idinkugu dhawaansho badan minii aniga majlisan xagga majliska iyo fadhiga makaanu fadhiga yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha axaasinukum akhlaaqan axaasinukum kuwayna idinkugu wanaagsan weeyaan akhlaaqan xagga dabeecadda dad xagga majliska kuwa igugu soo dhow fadhiga yacni oo aniga agteyda yacni loogu jacayl badan yahay waa kuwa dabeecadooda wanaagsan tahay wa ina abqadakum ilaya kan aniga xaggayga la iigu caro badan yahay wa ina abqadakum kan laidinkugu loogu caro badan yahay ilaya aniga xaggayga wa abcadakum fogaansho fogaansho badan minii aniga yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha iga fogaansho badan atharthaaruuna weeyaan kuwa warka badan waalmutashadiquuna kuwa hadalka isku dheerdheereeyo oo fasaaxo iyo iska raadiyo oo aynan lahayn isku kallifo aftahanimo isku kallifo waalmutafayhiquuna iyo kuwa yacni buuxiyo oo yacni kuwa ku hadla afkoodao buuxo afkooda buuxiisa ama muggiis kuwa ku hadlo warka aada ugu tawasuco oo waxyaabaha qaraa'ibta badan oo dadku ay indhaha la taagayaan mar walba un sheego qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow qad calimnaa waa garanay atharthaaruuna waalmutashadiquuna kuwa warka badan iyo kuwa yacni hadalka daanka ka buuxiyo oo bimacnaa yacni <clears throat> aftahanimada iska raadiyo waa garanay kuwaas fama almutafayhiquuna kuwaa maxay yihiin qaala waxa uu yidhi almutakabiruuna kuwa isweyneeyo hadalkay isku weyneeyaano yacni waxay iska dhigaayaan inaynan dadka ku hadal ahayn oo kale markaase waxay la imaanayaan hadallo ay iskala isku weyneysiinayaan dadka ay iskaga weyneysiinayaan bay la imaanayaan hadallo ay dadka iskala isku iskaga weyneysiinayaan bay la imaanayaan oo ay dadka qaraa-ib iyo ay ku keenaan <clears throat> rawaahu tirmidiyu xadiidka tirmidi baa wariyey wa qaala xadiidun xasan ayuu yihi tirmidi nacam isnaadkiisuna xasan ibn xibaanna waa saxiix yeelay xadiidkan ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa dabeecad wanaaggu inay tahay waxa sababo qofku inuu nebiga aakhiro usoo dhowaado ninkii nebiga majliskiisa uu majliska nebiga u dhow yahayna de waa nin marka cadaab ilaahay subxaanahu watacaala uu ka badbaadiyey ee dadka kuwa loogu nacayb badan yahayna saddex tilmaan dadka leh oo nebiga agtiisana ugu fogaanshada badan oo nebiga uba soo dhowaanaynin atharthaaruun atharthaar waxaa weeyaan qofka warka badan oo daa'iman yacni yatakalam hadalkiisa aada u badan <clears throat> carabka culammadu waxay yidhaahdaan waa xubinta keliya oo aan yacni wax la karti eg ma jiro oo carabka maanta dhan haddoo hadlaayo hadlaayo hadlaayo ma daalayo nacam gacantaadan haddaa isku dayda inaa maanta dhan saa u dhaqdhaqaajiso wax yar kadib waa daalay gacanti nacam lugtii sidoo kale carabka laakiin ma daalayo nacam walidaalika laakiin waxaa la rabaa wax fiican in lagu sheego oo yacni wax carabka kasoo baxaayo ilaahay wuxuu noo tilmaamay in la qoraayo maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid waa la qoraa carabkan wax ka soo baxaayo <clears throat> marka carabka qofna wuxuu uga faa-iideystaa diin ilaahay inuu ku sheego oo qur-aan ku akristo oo ilaahay ku caabudo oo qofna waxaa weeyaan saaka sida usoo fariista ilaa caawa ayuu hadlayaan dadkan marka fadhi ku dirirka aadka u yaqaano waxaa dhici karto inuu soo fariisto subixi sagaalka meelahaas oo kale ilaa iyo caawa tobankii inuu meel un fadhiyo keliya waxaa dhici karta bacdi nnaas inay marka ay qaarkood salaadda inay tukadaan oo salaada u baxaan isla markii ay kusoo laabtaan oo ay marka ma yuqaarib yacni toban saac ku dhawaad buu maanta dhan hadlayaa hadalka uu ku hadlaayana waxaa u badanba dembi maanta dhan wuxuu ka hadlayaa rajman bilgeyb ama mar qabiil la caayo dhammaantiis mar yacnii wax uun baatil lagu hadlo mar waxaasoo uun ku hadlaya ayb marka taasoo kale marka tharthaarku waa waxa nebiga marka warbadida aan macnaha lahayn waa waxa marka majliska nebigana kaa fogeynayo yacni nebigana uu kugu nacaayo weeyaan nebiguna uu kugu nacaayo sala allahu alayh waali wasalam qofka hadalka marka laga hadlayo culamada markay kalaamka ka hadlayaan waxay yidhaahdaan kalaamku miisaan haddii la saaro hadalku haddii uu xaq yahay ama yacni munaasabna uu yahay ama ilaahay lagu caabudayo waa fiican yahay oo inaad xaqi ka aamusto oo tiraa maanta dhan waa aamusaya aamusnaana ilaahay ku caabuda aamusnaan ilaahay laguma caabudo oo abuubakar aween sidaasoo kale tiri inay nadartay inaynan hadlin waa kii ka celiyay abubakr radi allahu canhu marka qofku haddii uu aamuso waxaa dhici karto shay inuu ku hadla ay waajib ahayd inuu ka aamuso dembi baa ka raacaya ee dhinaca kale hadalkuna wuxuu wax taraa uu fiican yahay markuu wanaagsan yahay hadalku hadduu xumaado aamuskaa ah ka kheyr badan marka nacam haddii la fahmi waayo khayrkiisa iyo shartiisana in laga aamusnaantaha fiican maxaa yele iyada markaa dembi kaa raaci maayo maxaa yeele nabadgelyada aamusnaanta xaggeeda ayaa ku dhow ayb waalmutashadiquuna almutashadiq waxaa la yidhaahdaa midka hadalka ka buuxiyo daankiisa nacam oo yatakallamu bimil-i fiihi afkiisoo buuxo ayuu hadlayaa oo waxay tahay yatakallaf waxuu isku kallifaa aftahanimo ouna lahayn aftahanimada laba waayo waxaa dhici karta in ilaahay u dhaliye qofka isagoon isku kallifin marka inuu ku hadlo dhawaa taasoo kale dhib ma laha walidaalika culamada qaar waxaa ku arkaysaa markay ama hadlaayaan ama hadalkooda kitaabada ku qoran marka aragto fasaaxada iyo waa la yaabeen kaasoo kale waa fiican yahay maxaa yale xaqaa lagu difaacaa xaq baa lagu sheegayaa ma isku kallifayaan laakiin aftaannimadu haddii ay tahay isku kallifaad nebiguna bayaanku sixir uu ku tilmaamay ina min albayaani la sixran buu yiri bayaanka iyo aftaannimada waxaa kamid a sixir ku mid ah oo qofka yani hadal wanaagsan aftaani hadal yani aftaannimo ku jirta marka lagula hadlo waxaa dhici karta shay baaila inta loo qurxiyo oo nin uu ku hadlo dadku inay iska qaataan baa dhici karta ilaahayna waa sheegay waxa uu yihi wakadalika jacalnaa fi eh, likuli qaryatin eh, caduwan shayaaiina alinsi waaljini yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqowli guruuraa qaarkood qaarka kale waxay u waxyoonayaan war qurux badan dadkay ku kadinayaan marka baatilka dadka waxay u raacaan aftahnimada waa ka koob dhinaca kalena haddii wanaag loo adeegsado diinta ilaahay lagu sheego dadku ay marka xaqi kusoo fahmaan wixii lagu caddeeyay ayuu ku xiraya imaamu shaafici waa kii dhihi jiray shicirku waa kalaam fa xasanuhu xasanun wa qabiixuhu qabiix kiisa fiicanna waa fiican yahay kiisa xunna waa xun yahay nacam hadba adiga meeshaa u adeegsatay ku xirantaha aftahnimadaada ayb laakiin midda iska keenkeenka ah lama ogoleeyo taa waxa weeye waa midda aan fiicnayn wa waalmutafayhiquuna almutafayhiq waxa ay tahay midka isaguna hadal afkiisa oo hadlayaa hadalla laakiin wuxuu ku hadlaa midkan dadka uu iskaga weynaysiinayo yacni waxau rabaa in la yidhaha war ninkan meesha uu ka hadlaayo dadkan maba ka hadli karaan banaan sidaas in la dhahow rabaa oo dadka ayuu wuxuu yasayaa maskaxdooda u yasaa dadka nacam oo dadka la joogo maskaxdoodu yasayaa lidalika yatakalam wuxuu ku hadlayaa yani hadal oo iska keenkeenayo isku dhibaayo ku hadlayaa xataa yuqaala in ilaa laga dhowr ninkan dadkan waaba ka sareeyaaba naam waa kaas weeyaan qal qaluu ya rasuul الlah qad calimna athartharuuna wاlmutashadiquuna fama اlmutafayhiquun qala almutakabiruun rawahu tirmidi waqala xadiiثu xasan atharthaaru imaamu nawwi wuxu hi tharthaarku huwa kahiiru lkalaami waa midka warka badan takallufan weliba oo isku kalifayo wlmutashadiqu adaba arkaan hadda warbadida idaacada loo furtay waxaa arkaysaa idaaca afar ilaa tanka saac hadlaysa afar iyo labaatan saac maxaa la sheegaa been hadday daynan jirin afar iyo labaatanka saac war un joogto un layska wado laabudda waxaa ku badan been iyo yacni isku dirdir iyo wax lamida ah wlmutashadiqu almutadaawilu cala annaas waa midka dadka iska sarraysiinaya bikalaamihi iskaga sarraysiinaya wayatakallamu hadlaya bimilli fiihi afkiisa oo buuxo tafaasuxan yacni aftahanimo iska raadin wa tacdiiman weynayn likalaamihi oo weyneynayo walmutafahiqu asluhu min alfahqi ayuu ka yimid wahuwa alimtilaa waa buuxnaanta wahuwa aladii waa midka yamla-u famahu afkiisa buuxinayo bilkalaami warku buuxinayo wayatawasacu fiihi ku tawasucaayo wa yuqribu bihi dadka uga yaabsanaayo wa yuqribu ku yaab gelinaya bihi warkaas takaburan liajli takaburin isla weynin darteed wairtifaacan iyo isa sarraysiin iyo wa idhaaran muujin oo lilfadiilati oo muujiyo dheeraad calaa gayrihi oo wax dheer yahay oo muujinayo macnaha marka mutafaahiqana waa kaa warawa tirmidiyu can cabdillahi bn mubaarak raximah llah fii tafsiiri xusni lkhuluq ayuu ka wariyey cabdullahi bn mubaarak qaala waxa uu yidhi huwa xusnulkhuluqu dalaaqatu lwajhi weeyaan weji furfurnaan wa badlu lmacruufi macruufka shayga wanaagsan oo la dhiibo wa kafu ladaa dhibka oo dadka laga haysto waa kaas marka waa tafsiirka cabdullaahi ibnu lmubaarak almarwasi oo salafkii kamid ahaa xusnulkhuluqa saasuu ku sheegay dhibkaaga in laga nabadgalo wanaagaaga dadka inaad siiso weji furfurnaan dadka yacni weji cabuusnimo in lagu qaabila lama raba bacdi naas oo waxaa jira dadka weji cabuusnimo ku qaabilayo gaalaysiinayo yacni muslimiinta qolooyinkan mathalan takfiirka oo kale oo aan suuqyada muslimiinta hilibka ka gadanin oo iyagu aan yacni dadka aan salaamin mujtamac buu ku dhex jiraa muslim ah maca daalika waxau u haystaa islaamka oo dhanba gurigaas ay ku shiraan inta ku jirto ayuu u maleeyaa inay muslimiin yihiin bis inta kale islaam uma ogola nacam waa ka weji cabuusan yahay marka marka waa dhib aada u daran waay naam waxaasoo kale wahaakadaa dadka iyaguna juzaafan ummadda u tabdiiciyo juzaafan yacni si aan loo aan loo aaba yeelin ayagoon aqoon lahayn oon cilmi lahayn oo bal haddii la weydiiyo tacriifka bidcada aan aqoonin iska tabdiicinayo ummadda xataa yacni la arkay dad dhahaya yacni waddankaas weyn waddan buu sheegayaa matalan laga yaaba labaatan malyan inay ku nooshahay labaatankaas malyan ahlu sunna hebel iyo hebelaa ka jooga nacam man adraahu yaa u sheega waxaasoo kale marka asagii haddii la yidhaha sunno io macnay bidcana io macnay ma macnay kara nacam ummad dhan muslimiin oo beled deganba wuxuu rabaa inuu taxakumo marka nacam oo ku taxakumo maxaa ku xiga markaas labadaas nin maahna inta kale lama salaamayo weji cabuusaa lagu qaabilaa waxaas marka muslimiintu waxay kaa rabaan macruufkaaga inaad siiso jaahilkooda inaad hanuuniso kooda wax yaqaan inaad wax la barato midka yacni wejigaaga inaa uga shafeecdo wax badan dadka muslimiinta marka in lagu dhex jiraa khayr badan muslimiinta in lagu dhex jiro ayaa khayr badan oo aan dadka la xukumin oon axkaam jaa-ira dadka aan la saarin axkaam jaa-ira aan la saarin ahay nacam ummaddan nin kastaa qumanihiis unbaa qoorta ugu jiro cilmigii waa laga tegay ama yacni danayntiisiyaa iska yaraatay marka waxay iska noqotay in xataa yacnii qofku waxba u tabdiicina waxaa laga yaabaa un internetkaas inuu ku xiran yahay bis un nacam halkaas wax ka fiiriyaa shareeco ma yaqaano kitaab ma daalaco karo wuxuu ka gara waxuma garanayo maca dalika sidaasoo kale uu yeelaa waxaasoo kale marka dabci wanaaggii meeshii waa ka baxayaa markaas baabu lxilmi walanaati waalrifqi baabu lxilmi dulqaadkiiba u baab yahay waalanaati kaadsiimada waalrifqi dhimrinta saddex erey weyn alxilm waa dulqaad qofka inuu gegsi iyo dulqaad inuu leeyahay nacam waalanaati alanaah waxaa weeyaan iyadana qof aan qof degan waa deganaanshada nacam oon waxa lagu fududaanin wax walba aan lagu fududaanin orod lagu gelin oo qofka uu kaadsiimo inuu leeyahay waalrifqi dhimrin dadka in loo dhimriyo nacam waalrifqi waa dhimrin dadki in loo dhimriyo qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi waalkaadimiina algayda carada kuwa demiyo waalcaafiina can innaasi dadka cafiyo wallaahu allana yuxibu lmuxsiniin ayuu jecel yahay wa qaala tacaala khudi ilcafwa cafiska qaado wa'mur bilcurfi macruufka far wa acrid ka jeeso can iljaahiliin dadka jaahiliintana ka jeeso wa qaala tacaala alla waxauu yidhi walaa tastawii ma aka alxasanatu wanaagga xaaladda wanaagsan wala sayi-atu iyo midda xun ma eka isku mid ma aha idfac riix bilatii tii ku riix hiya iyaduba axsanu wanaagga badnayd yani yacni isticmaaloo ku riix maxaa lagu riixayaana asayi-ata baa lagu riixayaa fa ida aladii fa idaa waaba isagoo aladii kii baynaka adiga iyo beynahu isaga dhexdiisa cadaawatun cadaawad ay ahaatay kaanahu waaba isaga oo waliyun xamiimun <clears throat> kaannahu waaba isaga oo waliyun mid dhow ah xamiimun oo markaa yacni aada eh, saaxiib ah markaa nacam qof aada kugu dhow oo saaxiib oo kale waa saasoo kale ahaanaya wamaa yulaqaahaa lama siiyo oo lalama kulan siiyo arrintan khasladan wanaagsan ila aladiina kuwii mooyaane sabaruu sabray wamaa yulaqaahaa lama siiyo lalama kulan siiyo arrintan oo sabarka ah ilaa duu xadin dheef mid u saaxiiba mooyaane cadiimin dheeftaasoo cadiimin weyn wa qaala tacaala alla waxau yidhi walaman ruuxii sabara sabro waqafara dhaafo ina dalika kaagaasi la min casmi lumuur arrimaha loo qasda ayay ka mid tahay wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam nabigu waxa uu yidhi liashaji cabdilqays wafdigii ree cabdilqays ninkoodii daqranaay waxa uu ku yidhi ina fiika khaslatayni laba arrimood yaa kugu sugan adiga yuxibuhuma allaahu alla uu jecel yahay alxilmu dulqaad iyo walanaatu iyo deganaan rawaahu muslim ninkaan yacni qisadan waxay ku timid wafdi cabdilqays ayuu ku jiray nin daqaran buu ahaa madax daqar uga yaallo marka markay wafdigii yimaadeen oo ay madiine soo galeen meel dheeray deganaayeen taqriiban dhulkan adiga meelahan baxrayn meelahaasay ka imaanayeen ay deganaayeen markaasay nebiga markay usoo galeen ayagoo daalan oo safarkii uu ka muuqdo ayay magaaladii soo galeen ee wafdigii intiisii badnayd nebiga <coughs> hamuun iyo yacnii ay u qabaan iyo jacayl ayay markii waas waa usoo degdegeen sidoodii bay nebiga ugu yimaadeen <coughs> sidoodii ayay nebiga ugu yimaadeen oo ay markaa ugu soo degdegeen ninkan markaa shajc cabdilqays <clears throat> markii hore nebiga hore ugama imaanin waa baxay waa soo qubaystay maryihii buu iska bedelay maryo cusub buu soo gashtay isagoo degan tartiibtiisuu nebigu u yimid sala allahu caleyh waalihi wasalam markaasuu nebigu waxau yihi ina fiika khaslatayni laba arrimood baa kugu sugan buu yidhi yuxibuhum allahu alla ou jecelyahay alxilm waalanaah dulqaad iyo yacni iyo iyo deganaan xadiidka marka eh, weliba riwaayo kale waxay leedahay rasuulka ilaahay ow ma ilaahay baa igu abuuray mase waxaan anigu un keensaday waayo nacam saas oo kale ayuu yidhi markaasuu nebigu wuxuu yidhi allah kugu abuuray nacam markaasuu wuxuu yidhi haddaba ilaahay baa ama ilaahay baa mahadsan u yidhi nacam waxaa laga qaadanaya marka xilmiga dulqaadka iyo deganaanta jibilina waa yahay muktasabna waa yahay mid waxaa jira jibilli ah oo qofka ilaahay siiyeyba marka hore de ilaahay asaa qaybiyay dabeecadaha ninba waxba ku fiican yahay nin meel unbuu ku liitaa ilaahay baa taas qaybiyay muxuu hebel usii hebel usii waana la dhihi maayo taas marka waxaa weeyaan waa midda oo iyadoo dabci iska oo qofka oo u dhasha waa iska jirtaa muktasabna waa jirtaayo mid qofka uunan u dhalanin laakiin diinta uu ka kasbado soo diinta iskugu tarbiyeyna iskugu tarbiyeynayo marka dambe dulqaadkiibau yeelanaa wuxuu yeelanayaa deganaanta haddii aan diinta laga helin oo aan la kasbo kari lahayn dadka maba la dhaheenba noqda sidaas war dulqaad la imaada war deganaan la imaada lamaba dhaheenba haddaysan la imaan karinba ile ma dhici karta maogtaha qof aan loo abuurinba waxaan u jeedaa yani qof aynan ka suurtagal ahaynba haddana wixii samey in la dhaho oo qofka bani aadamkaba hadda nin cagaha u laaban yihiin oon soco karin haddaa intaad ul u qaadata aad tiraadid orad waxaa lagu dhahayaa war ninkan jawr badana baa laleeyahy ilaahayna sidaa wakaa nasaahaya nacam yani waxaan wax la keeni karo qofka waa iska keeni karaa nacam haddaan xataa ilaahay markii hore uunan u sameynin diintou ka kasban karaa laakiin nacam kathrati yani axaadiidta oo akrinaayo ku dhaqanka oo ku dhaqmayo alla bariga oo ilaahay ka baryaayo markii dambe waa ku toosaya dariiqii wau qabsanaya nacam rawaahu muslim marka al anaah waa dul waa deganaanta kaadsiimada wax in loo kaadsado lagu degdegin waxaa kasoo horjeeda alanaatu cajalada kasoo horjeeda waaa la alcajala alcajala waa fudaydka iyo orodka iyo degan deganaan la-aanta waa nacam yani ah, cajaladu marka wax fiican maaha iyada fudaydka ma fiicna iyo iyo yani iyo ororodka shayga daaca haddii uu yahay la og yahay inuu daaco yahay oo kale ee inaad tiraahdo anu waa deganahay waa isdejinayaa marka u degdegi maayo khayrkana meesha kuma jirta naa khayrka in loo degdego meesha waa ku jirtaa dul dulkaadsiimana in la ogaado waay oo deganaanna lagu daro walidalika xataa salaada marka loosoo org loosoo socdo nabiga sal lla ly slam waxa uu yidhi salaadan yani imaada haddii yani la tukanaayo eh, salaada imaada oo soo gaara wa antum tamshuun idinkoo socdo oo salaada usoo ordinina buu yihi nacam ha imaaninina idinkoo salaada usoo ordaayo salaada imaada idinka oo soconayo wacalaykum bisakiinati waalwaqaar idinkoo deganaan iyo xasilooni ku dheehan salaada u imaada famaa adraktum fasalluu waxaad kuusoo gaartaan tukada wamaa faatakum marka wixii idinka tagana fa atimuu dibka dhammaystira salaada marka qofka usoo ordaayo cibaadadii laftirkeeda qaarkeed deganaan in lagu yimaado iyo qofkii oo xasiloona fiican can caaishata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxau yihi ina allaha alle rafiiqun mid dhimrin badan waay mid dhimrin badanoon u naxariisasho badan oo u turid badan addoomadaho yuxibu wuxuu jecel yahay alrifqa dhimrinta fi lmri kullihi arrimaha dhammaantood nacam arrin kastaa in rifqi lagu wado alle jecel yahay in allaha alle rafiiqun weeyaan mid dhimrin badan yuxibu wuxuu jecel yahay alrifqa dhimrinta fi lmri kullihi arrimaha dhammaantood asal marka waxaa ah rifqiga asala nacam oo dhimrintaa asala dacwada marka la gudanayo dhimrintaa asala dadka in loo dhimriyo ad adayga dadka lagu ad adkaado mar mar bay imaan kartaa nacam mar ad adayga uu fiican yahaa jira laakin waa naadir waa xaalaad mucayano nebiga haddii dacwadiisa la fiiriyo inta uu yacni dadka yacni qof uu ku qayliyey ama uu si kulul wax ugu sheegay waa yar tahay marka loo fiiriyo dhinaca kale nacam marka rifqiga ayaa asala nacam fa bimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan galiida alqalbi lanfaduu min xawlik facfu canhum wastagfir lahum washaawirhum fi lamri faidaa cazamta fatawakal cala allah ilahay waa ka sidaa nabigiis ku sifeeyey waxaa la yihi naxariis alle yacni darteed yaad ugu jil ayaa ugu jilicsanaatay walow kunta fadlan hadaad adkaa adaa ahaan lahayd mid ad adag oo af adag haliida alqalbi qalbigiisa ou adag yahayo yani qalbi adag lanfaduu min xawlika waa kaa ordi lahay waa kaa carari lahay marka culamada waxay dhahaan saxaabadiibaa waxaa la yidhi waa kaa ordi lahaayeen oo dadka ugu fiicnaa ugu dulqaadka badnaa dad kale maxaad umalaynaysaa marka nebigana waay waxaa laleeyahay yani haddii aad aad adkaa lahayd adigoo nebigii ah yani saasay noqo lahayd maa marka qof aan nebi ahayn oo sida nebiga dacwada u guda karin hadduu aad adayg aan meeshiisa ahayn hadduu ku darsado waxaa weeyaan dacwada jariimo unba uge dhib unba u geysana iyo jinaaya nacam waxaa laga yaabaa inuu ufahamsan yahay dacwada ad adeygaas nacam sidaana ma aha nacam ina allaha alla rafiiqun weyaan yuxibu rifqa wacanha ana nabiya sala allahu alayh wali wasalama qaal ina allaha alla rafiiqun mid dhimrin badan weeyaan yuxibu rifqa marka haddii ilaahay addoomadiisa u dhimrinaya adig addoomada ilaahay u dhimri adigana nacam oo kaga daya taas tan alloo kale ma keeni kartid laakiin waa waxyaabaha la rabo laga faa-iideysanayo magacyada alla subxaanahu watacaala yani waxaan ujeedaa tilmaamaha alla wa tacaala wa yucdi ilaahay waa siinaya cala rifqi rifqiga dhimrinta maabuu ku siiyaa wax laa yucdi ounan ku siinin cala alcunfi ad adayga ilaahay subxaanahu watacaala rifqiga wuxuu ku bixiyaa oo wuxuu ku siiyaa rifqiga yani sababkiisa wuxuu ku bixiyaa wax cunfi iyo ad adeyg ounan ku bixinin nacam yani ilaahay cunfi waxa uga heli maysid nacam rifqiga iyo dhimrinta laakiin wax fiican baa uga helaya ilaahay subxaana wa tacaala ayb wamaa laa yucdii iyo wax uunan ku siinin calaa maa siwaahu xisaga ka soo haray rawahu muslim wa canha ana nabiya sala allahu alayh waali wasalama qaal ina arifqa dhimrintu laa yakuunu ma ahaado fii shayin shay ilaa haddou ahaadaba zaanahu waa qurxiyaa walaa yunzacu lagama siibo min shayin wax lagama siibo dhimrinta yacni shay dhimrintii lagama qaado oo lagama bixiyo ilaa shaanahu waa ceebeeyaa waxaas rawaahu muslim yani dhimrintu waxaa weeyaan haddii laga bixiyo shayga qofka haddii dhimrintii laga qaado qof ceebeysan buu kusoo baxaa haddii lo la siiyo dhimrinna waa ku quruxsanaanayaa dhimrintii nacam iyo naxariisashadii iyo dadkii oo aan la kala eriyin oo yacni jaahilka la hanuuniyo oo yani dhimrinta mahalkeeda markay qaadato waana dhimrinta marka ay booskeeda qaadato walidaalika culamada markay ka hadlayaan alamru bilmacruuf annahyu can ilmunkar waxay ku daraan oo yiraahdaan waa in rifqi uu ku dheehan yahay qofka markau macruufka faraayo munkarka uu reebayo waa inuu rifqi ku dheehan yahay dhimrin mararka qaar ay jiri karto ad adaygu inuu booskiisi ou yahayna waa la ad adkaana markaas oo kale nacam qofkii markaas yiraahdo kale war ad adaygan maxaa waaye mayaa laleey waa noo imaan doonaa axaadiis nebiga oo ad adkaaday oo arki doonaa nacam midkaasna waa boos ku habboon kanna waa booskiisi nacam labadooda yaa asala haddii la yidhahdana rifqigaa asal a ah, nacam dhimrintaasa asala ah, nacam wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal baala acraabiyu nin reebaadiya kaadiyey fi lmasjidi buu ku kaadiyey faqaama annaasu dadkii waa u kaceen ileyhi xaggiisa ay u kaceen liyaqacuu fiihi si ay ugu dhacaan u garaacaan yacni qaala nabiyu sala allahu alayh wali wasalam nabigu waxau yihi dacuuhu war ka taga wa ariiquu daadiya calaa bawlihi kaadidiisa sajlan wadaan buuxdo min maa-in biyo-a ku daadiya aw amase danuuban wadaan min maa-in biyo-a ku daadiya biyo ku daadiya fa inamaa bucidtum waa la idinsoo saaray muyasiriina xaal aatihiin idinka oo wax fududaynayo walam tubcathuu la idinma soo bixinin mucasiriina inaad wax cuslaysaan saa la idinkuma soo saarin rawaahu lbukhaariyu xadiidka marka waxaa laga qaadanaa dhowr xugun oo ninkan reebaadiyaha jaahil u ahaa masaajidda ixtiraamkooda iyo yacni booska ay joogta iyo ma aqoonin kaadibuu iska masaajidkii marka qeyb kamida ah buu iska iskaga kaadiyey saxaabadii marka ninkaan masaajidka hadlaynayo waa u kaceen marka qiiradii marka masaajidka qiira dabcan u qabatay qof kastoo muslimana waa u qabanee taasi nacam laakiin ninkan nabiga sala alla ly slam waxau tuso ku baraarujiyey asxaabta ninkan waxaan madax adeyg inuunan u yeelayna jahli inuu u yeelayo walidaalika marka jahligu tacaliim iyo irshaad ayuu u baahan yahay sababka marka weliba riwaayaadka qaar waxay leeyihiin isagoo kaadida kuwaa iska daayay inuu yir kaadida ha ku jarinina oo laa tusrimuuhu kaadida ha ku goynina buu yihi nacam kaadidiisa ha dhamaysta buu yiri nacam iska daayay sababka uu leeyahayna waxa ay tahay haddii lagu dhaco oo la garaaco waxaa dhici karto laba dhibba waa imaan karaan kaadidii inuu meel walba gaarsiiyaa dhici karta hadda meel bay joogtaa meel walba inay kaadidii tagto sadudariicaa la yidhaha marka taas oo kale dhib soo socda in la celiyo oo dhibkan yarka lagu celiyo waa qawaacidda sharcigay kamid tahay nacam masale kalena ku jirtaayo inay kaadidii ku noqotana waa laga yaabaa mar isku celintaas in caafimaad ahaan dhib u yimaadana waa dhici kartaa ninkan marka ma in la dilaa loogu talagalay ma loogu talagelin marka nebigu marka saasuu saasu dacuuhu marka waxaa laga qaadanaya kale xadiidka maxalushaahidkana uu yahay dadka jaahiliinta nebiga inuu si rifqi ah kula dhaqmi jiray qisadii ninkii asagana mucaawiyata bnulxakam asulami saxaabiga muslim oo werinayo aan soo marnayna laga yaaba aansoo ana soo martay wuxuu ahaa masaajidka dhexdiisa wuxuu ku sameeyey ku hadlay salaada isagoo ku jira ujeedaa nin baa hindhisay markaasuu yarxamuka allah yiri nacam dadkii baa inay qariibsanayaan buu arkay markaasuu wuxuu yidhi maa sha'nukum tanduruuna ilaya waa la umayaah nacam hooyadiin ha idin weysay maxaa iga fiirinaysaan buu yidhi nacam markaasaa wuxuu yidhi nabiga sal alla ly salaada markuu ka baxay yaa waa ninka hadlaa aniga aan ahaa waa aniga markaasuu yidhi marka masaajidda salaadan yacni uma haboono waxaan inamaa hiya tasbiixun wa yani waa tasbiix iyo takbiir iyo qiraaa qur-aan la akriye iyo waayo markaasuu wuxuu yidhi ilaahan ku dhaartay qof mucallima oo ka khayr badan ma arkin buu yidhi ima canaananin iguma qaylinin si tartiibu iigu sheegay buu yidhi saamaynay marka ku yeelatay marka fa inamaa bucithtum waxaa waa la soo saaray muyasiriina inaad yacni dadka u fududaysaan yaa la idiin soo bixiyey ama xaal idinkoo yani muyasiriin abaa la idin soo bixiyey innamaa bucithtum waa la idin soo saaray muyasiriina laidin soo saaray weyaan macam inaad kuwa fududaynaayo inaad tihiin baa laidin soo saaray walam tubcathuu la idinma soo bixinin mucasiriina kuwa wax cuslaynayo sidaa la idinma soo bixinin yacni dadka la idinkuma soo taagin oo la idinkuma soo saarin inaad dadka aada u diinta aada u cuslaysaan yacni diinta yaan la cuslaynin ha la fududeeyo yacni yusriga diinta waa midba nebigu wixii uu la yimid waay sala allahu aleyh ali wasalam dad baa iyagana meelo kale kala boodeen oo diinta waa fududdahay buu kuleeyahay dayib hadday fududdahay maxaa la sameynaa marka waxa macaasi a ah dhan in la sameeya marka naam diintii waa fududdahay rag iyo dumarka haisla heesaan diintii waa fududdahay ninkuna awaanka ha salaamo ajaanibka ka ah ha salaamo diinta waa fududdahay saa rabta yeel sidaas ma aha diinta waa fududdahay waxaad doonta samey ma ahane diinta waxay ku fududdahay sidii nebiga loogu soo dejiyeyba nacam yuriidu llahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra yuriidu llahu liyubayina lakum wayahdiyakum sunana aladiina min qablikum wayatuuba calaykum eh, yuriidu llahu an yukhafifa cankum wakhuliqa alinsaanu daciifa marka horeba ilaahay takfiifuu diintan u keenay marka eh, takfiifkii diinta unbaa lagu joogayaa nacad intaad diinta intaad bedesho oo aada yacni waxyaaba la timaada diintii meel cad ka abaartay haddana takfiif waayo inaa ku magacaabo taas maya ad adeyga diinka ownan eh, eh, aan ahaynna ma la rabo isagana yani in lala marka diinta sidii nebiga ula yimiday u fududaa saa in loo raaco ayb rawahu lbukhaariy asajlu bifatxi siin lmuhmalati waiskaani ljim weeyaan sajl wa hiya dalwu waa wadaanta almumtali'atu buuxdo maaman biyo wakadalika danuub wadaantan danuubna waa la mid addanuub wasajl waa wadaanta biyaha lagu soo qaado ayb wacan anase marka mabaaxid kaleo fiqigana waa ku jirtaa laakiin laysa hada mawdicahu wacan anasin radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh wali wasalama qaal yasiruu war fududeeya walaa tucasiruu ha cuslayninina yani diinka afkiinana ku fududeeya oo dadka markaad u sheegeysaan waxay xambaari karaan wax iyaga markaa baahi badan ay u qabaan sidii ay sidii ay ahayd ugu sheega ficil ahaanna u fududeeyo marka aad diinta dabaqaysaan dadka ha ku kala eriyinina oo waa ogtihiin ninkii nabiga nin baa nabiga u yimid sala allahu alayh wali wasalam markaasu wuxuu yihi ya rasuul allah aniga waxaan ku dhowahay buu yidhi inaanan salaada subax imaanin mima yutiilu eh, bina eh, fulanun min salaa oo kama qaala sal l l slam dheeraynta ou yani o kama qaala isdheeraynta yacni ou nagu dheeraynayo hebel salaada darteed ayaan waxaan ugu dhawaadayba inaanan soo tukanin banaan markaasuu nebiga ninkiiba waxa uu ku yidhi marka dad waxaa jiri ina minkum munafiriin waxaa idinka idin ka mida buu yihi dad dad ka eryaaya oo cibaadada ka eryaaya nacam ina minkum munafiriin marka nebiga caadadiisana taa laftirkeeda ninkii toos ulama hadlina masaajidku inta ka istaagayba wuxuu sameeyey ina minkum munafiriin yani magac ma magac dhabin ninka marka si guudo u waaniyey isaguna uu isku fahmayo dabcan ina minkum munafiriin waxaa idinka idinka mida kuwa dadka kala eryaya abuu muusa iyo markuu diraayey iyo mucaadna yasiraa walaa tucasiraa wafududeeya ha cuslaynina bashiraa walaa tunafiraa dadka u bishaareeya ha kala eriyinina tadaawacaa walaa takhtalifaa is-adeeca ha iskhilaafinina naam khilaafkuna waa shar dadkoo diinka laga eriyaa sabab loogu noqdo in diinta laga eriyana waa xunta iyadana naam marka ficilkiisiina qofka inuunan sidaas uunan ugu noqonin saas oo munafir uunan uunan ficilkiisi ku noqonin yaa la rabaa oo culamada qaarkood rabbanaa laa tajcalnaa fitnatan liladiina kafaruu waxay ku macneeyaan xataa annagii muslimiinta ahayd in aanan diinkii ku dhaqmin oo diin xumo intana laga arka gaaladii ay naga arkaan oo ay kusoo islaami waayaan oo aan saas diinta uga erino naam culamada qaar saasay ku macneeyaan aayaddaas muttafaqun caleyhi wabashiruu bishaareeye walaa tunafiruu wax kala erinina muttafaqun caleyhi wacan jariir bni cabdillaahi radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam nabigaan maqlay yaquul isagoo leh man yuxram irifq man yuxram qofkii laga hoojiyo alrifqu rifqiga qofkii laga hoojiyo yuxram alkhayru kulluhu kullahu yuxram man ruuxii yuxram laga hoojiyo yani huwa isaga laga hoojiyo alrifqa rifqiga yuxram waa laga hoojiyey huwa isaga alkhayra khayr kullahu dhammaantiis khayr o dhan baa laga hoojiyey qofkaas ninkii rifqi aan la siinin khayr o dhan ma la siinin rawahu muslim wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana rajula qaal nin baa wuxuu yihi linabiyi sala allahu alayh waali wasalam awsinii iyo dardaaran qaala waxau yihi laa taqdabha caroonin faradada miraaran saddex jeer dhowr jeer buu ku celceliyey <clears throat> qaala waxau yihi laa taqdabha caroonin rawahu lbukhaariyu xadiidka marka laa taqdab macnaheedu ma ahan yacni haba caroonin sidaadaba bani aadam waaye waa caroonayaa laakiin macnuhu waxa ay tahay caradaada marka gaar gaar macnaheedu waa saas naam inaa gaarti amase yacni waxay tahay waxa ay ku faraysaa samaynin rawahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa weriy wacan abi yacla shadaad bni awsin radia allahu canhu can rasuuli llahi sala allahu alayh wali wasalama qaal ina allaha alle kataba alixsaana ixsaankiiba uu qoray calaa kulli shayin shay dhammaantiis korkiis ayuu ku qoray yani shay kasta in loo ixsaan falo ayuu alla waajibiyey wax kasta in loo ixsaan falo ayuu alla waajibiyey faidaa qataltum haddii aad dilaysaan <clears throat> yani dil sharci ah <clears throat> dil sharci ah haddii aad dilaysaan fa axsinuu hagaajiya alqitlata hadilidda habkaad waxu dilaysaan hagaajiya alqitlata waa bikasri lqaaf waa ficla weeyaan waa masdaru lhay-a masdaru lhay-a faidaa qataltum haddii aada dilaysaan fa axsinuu hagaajiya alqitlata hay-atu dilidda ama habdilidda habkaa waxaad dilaysaan wanaajiya oo qofka hal mar ruuxda ka qaada ha ku dhibinina ruuxdii nacam oo qofkii mathalan qisaas baa lagu leeyahay seef af badan inta loo qaato qoortii si fudud ha looga jara nacam ama yacni wax markaa uun dilkiisa dadeji kara nacam oon lagu dhibin nafka qaadistii nacam yani waa dilka yani sharciga oo muslimiintu ay sameynayaan baa laga hadlaya <clears throat> waidaa dabaxtum haddaad gowracaysaana faaxsin oo hagaajiye addibxata hay-atu gowricidda habka a ah wax u gowracaysaana wanaajiye oo waliyuxidda axadukum midkiin ha afaysto shafratahu mididiisa waliyurix dabiixatahu dabiixadiisana ha u raaxeeyo rawaahu muslim kan waxa neefka uu gowracayo kan kor iyo hoos waa la gowracaa waxba ha siinin isaga khasaarinin caws inuu yiraa is yiraahdo ma aha noon ayb neefka haddii xataa hala gowraco waa in marka loo raaxeeyo wax biyihiisii wixiisii la siiyo mididana loo afaysto oo midi aan af lahayn in lagu gowraco ma aha nacam oo naftii marka lagu dhiba ma aha islaamku marka waxaa weeyaan naxariistiisu guluwina ma laha gaabisna ma laha gaboodfalna male kabadbadisna male nacam bacdi naas waxaa weeyaan waxay leeyihiin xoolaha marka hore maxaa loo gowracaa qolooyinkan xayawaan xayawaanka u doodo xuquuqul xayawaanaadka u doodo marka horeba maxaa loo gowraca ayay leeyihin qoladaas ayaga marka waxaa ka maqan xoolaha iyo bani aadamkaysa kala aqoonin midka qiimo badan waxaa weyaan xoolahan in la gowraco ee hilbahooda iyo lagu intifaacsado ama caanahooda la cabo ama daawo haddii laga samaysanayo haddii dhar laga samaysto iyo maqaarkooda iyo sidii loogu nafcistaba xoolaha markay manfaco markay timaado bani aadamkii iyo xoolihii bani aadamkii baa qiimo badan bani aadamkaana ilaahay mas-uuliyad saaray oo inuu alla caabudo ah xoolahan ilaahay baa ugu nicmeeyey marka xoolaha waxaa loo dilayaa waxay tahay markaas si bani aadamkii u noolaado oo ugu noolaado marka bani aadamkii baa yaa qiimihiisii qiimihiisa leh laakiin nimankan marka xoolaha xayawaanaadka xoolahan u doodaynaa dhahayo bani aadamki iyo xoolihiibaa ayaga isku mid u ah naam bani aadamki iyo xoolihiibaa isku mid u ah walidaalika mataahaad badan baa ka imaanaya daawooyinka qaar xoolaha laga sameeyo waxaa laga yaabaa inuu yiraahdo m ma isticmaalayo daawadan aniga xoolaa laga keenay xoola la dilay ama xayawaana lagu soo tijaabiyey daawadan walidaalika ma isticmaalayo isagii baa dhimanaya marka nacam caqli miya kaas marka nacam bani aadamki iyo xoolihii baniyaaqi isagii xoolihii xoolihii u iska hormariyey soo ma garanin inkastoo aan sida lagu helaaba ay dhib badan tahay nin la yiri qolooyinkan saa u qaylinayo haddii la yiraahdo daawadaas xayawaana lagu soo tijaabiyey ma isticmaalaya mise waa iska dhimanaya qaarkood waxaa laga yaaba inuu iska isticmaalo waxaan marka diin in laga dhigta ma aha nacam oo yani muslimiinta laftirkooda waxaa dhici karto si dadban in loo soo geliyo nacam oo maanta dhan uo laga sheekeeyo hilibka manaafacaad inuuna lahayn iyo in laga fiican yahay iyo yacni dhinacaas hadhow marka dambe loo jiida yacni inuu ictiqaad ka dhigta nacam oo yidhaahdo hadhow xoolaha maxaa loo gowraca hadhow ictiqaaday isku bedelin hilib inaan la cunin haddii ictiqaad aa uga tagto waa dembi nacam haddii aa uga tagto yacni caafimaad adiga jacayl la-aantaada iyo caafimaadkooda caafimaadkaaga ou dhibaa waa yeeli kartaa taa iyadana taas marka islaamku laakiin naxariistii waa jideeyey isla markaasna yacni masaalixdiina waa ilaaliyey labadiiba isku ilaalinaa marka na wax xayawaan haddii waa imaamu sakhaawi kitaab wuxuu alifay xayawaanaadka yacni in loo naxariisto wixii kusoo arooray iyo kitaab ku saabsan yacni waa yaabe haddaa aragtay axaadiista kusoo aroortay xayawaanaadka in loo naxariisto aaday u tiro badan tahay marka dadki islaamka diintooda ma yaqaanaan waxay u moodayaan marka ninkii gaal aho nadariya un iska keeno faker inta caawa iska seexdo si uu usoo caan baxo hilib yaa la cunin xayawaan yaa la gowricin yiraahdaba waa kaas nimankan waa fiican yihiin ay leeyihin maxaa yeele xayawaankay unaxariisanayn diintiisii ma baranayo waidaa dabaxtum fa axsinuu yani u ixsaan fala kuwa hagaajiya adibxata waliyuxida axadukum shafratahu waliyurxda bi xatam rawaahu muslim wacan caaishata radia allahu canha qaalat maa khuyira rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama nabiga lama khiyaar gelinin beyna amreyni laba arrin qadu hadda kawa weligiis ilaa akhada wuxuu qaadanayay aysarahumaa labadooda kan fudud nabiga lama arrin lama khiyaar gelinin ilaa midda fudud buu qaadan jirin laakiin waa goorma maa lam yakun ihman hadduunan dembi ahayn shayga fudud hadduu dembi yahay de dembiga waa laga tegaa mafsadoo wataa dembiga asaga dhibaato wataa ama garo ama ha garanin adiga laba shay baa lagu soo bandhigay war labadan wax shay mid qaado kan fudud inaad qaadato weyaan hadduunan dembi ahayn yani midka adag inaad la booda ma aha mar walba haddii sharciga ruqso ku siiyey mathalan <clears throat> sharcigii baa rukso ku siiyey ruksada sharciga waa la qaataa markeeda yani diinta inaad ku dhaqanto waaye weeyaan laakiin marka lagu siiyo ruqso sharci ah oo ilaahay oo ruqsa ku siiyo cibaadada lagaa ruqsa lagaa siiyo ruqsadiina la imaa oo qaado oo hadhihin maya aniga ad adeygii meeshii horan jooga maya maxaa yeele ilaahay xadiid baa wuxuu ahaa wuxuu jecel yahay in ruqsooyinkiisa la qaato sida uu u jecel yahay in cazaa-imta loo qaato fa in kaana isman haddii uu dembi yahay kaana wuxuu ahaa nabiga abcad annaasi dad midka ugu fogaanshada badan minhu kaa xaggiisa waman taqama llahi nabiga uma aarin sala allahu alayh ali wasalam linafsihi naftiisa uma aarin fii shayin shay shay dhexdiis qaduha weligiis weligii naftiisa wax uguma aarin naftiisii oo yani wax lagu sameeyey nebiga uma aarin ma aarguda ma aarguda jirin ilaa an tuntahaka ilaa an tuntahaka in la dilaaciyo oo lagu xadgudbo oo la qarariye ma ahane xurmat xurmatullahi ilaahay xurmadiisa in la qarariyo la dilaaciyo ma ahan oo lagu xadgudbo yani xurmada alle shay alla xarimay meel cad ka ambaaray in la dilaaciyo ma ahane fayantaqimu markaa waa aaraya lilahi ilahay dartiiba u aaraya tacaala sareeye ilaahay dartiis buu markaas oo u aaraya mathalan qof baa zinaystay xurmada ilaahay buu ku xadgudbay ugama naxaynin nabiga sal ll ly slam somagaa nabiga soo naxariis badan a arkayso naftiisa aan u aari jirin haddana marka qofka uu xurmo alla ou isku taabto waxa ay tahay buu marsii jirin cuquubada ugama baxan jirin laakiin haddii la yidhaahdo qofka jariimada gale uun hala ilaaliyo nidaamka gaalada sida uu yahay kan jariimada gale tuugga ha loo hiiliyo de mujtamaca oo dhibaaya iyagu xuquuq male miah caqlan xataa sharci ka hor banaan nin wax dilay nin tuug abaa ah waxaa laleeyahy xuquuq xuquuq xuquuqdiisi dadka uu dilay kuwa uu xoolahooda dhacaayo kuwa uu kaxadaayo xuquuq male miya ayaga nacan ana mushkilo meel taal waay nacan waxaan wax kale ma ahane hadaf kale lagama laha <clears throat> hadafka laga leeyahay waxay tahay diinta ilaahay in la ibdaaliya bisaa laga leeyahay nacan wax kale laga lagama laha <clears throat> waxaa kaloo laga qaadanaya marka nabiga sala allahu alayh wala sl naftiisa uma aari jirin marka la leeyahay adiga naftaada inaadan u aarin baaba ka owleysanba marka haddii nebiga naftiisiiba oo sharafta badnayd oo uunan u aargoy oo yacni aargudasho uunan u samey jirin adiga oo naftaada ay iska liidato inaa u aarta ma ahan marka naftaada ma nafta nebigay ka qiimo badan tahay <clears throat> sheikhulislaam ibnu taymiya waxau dhahaa sidaas waxyaabaha qofka yacni ku bixinaayo aargudashada inuu iska dhaafo iska iloobo waxaa kamid a tan haddiiba nebiga uu naftiisa uunan u aarin adaa uga adigaaba ka owleysanba nafta nebiga kaa sharaf badnayd haddaan loo aarin taada xaggee joogtaa marka qaacidatun fi sabri risaalo la yidhaahdo ku tilmaamaya oo ku dhex jirto aathaaru majmuucu aathaari ibni taymiya abubakar abu zayd iyo ishraafi raximahullah ayb meeshaan marka dad baa iyadana iyagana ku gafo masale waxaa jirta in laga baraarujiyo u baahan <clears throat> nebiga naftiisa uma aari jirin baa layidhi markii nebigu ou noolaa naftiisa isagaa mas-uulka ah dabcan nebiga haddii la caayo waaa dhi waxaa dhici karta waxaa dhici jirtay dadka qaarkood inay caayaan iska dhaafa nabiga sal ly slam way dhici jirtay marmar inkastoo gaalnimada cayda nebiga aynan la soconin iyo gaalnimada cayda nebiga ay la socoto waxaa daran gaalnimada cayda nebiga ay la socoto ridda mujarada iyo riddada wuxuu u kala qaybinaya ibnu taymiya saar ibnu masluulka ridda mujarada iyo ridda oo aan e, iyo ridda hayru mujarada midda yacni mujaradada waa midda ka dharla dharlacayda taas baab waa ah iyada qofka haddii uu gaal iska yahay nebigu ounan caayin laakiin waa loo waa la iska dhaafi karaa waa la dayn karaa waa loo yacni laakiin hadduu nebiga caayo gaalnimadiisa wuxuu ku daray caayadii rasuulka sal ly slam kuwaas waa kuwa uu nebigu yidhi markii uu maka qabsaday haddaad aragtaan ibnu khabal ninka la yiraahdo oo kacbada daahyadeeda ku dhegan ku dila meeshaas meeshaasu nabiga sal l slam ibnu khabal marka muxuu uga duwanaayey gaaladii layska daahiyey kuwa badanna nebiga markuu soo qaqabtay wuxuu yihi idhabuu fa antum udulaqaa war iska taga buu yihi waa la iska kiin daayay kan laakiin maxaasaa loo yeelay haweenka nabiga ma dili jirin sala allahu alayh wali w salam naagaha laakiin mid nabiga cay jirtay in nabiga la dilo amran masalada caayada nebiga ma sahlana waa masalo weyn waay marka qaladku meeshuu ka imaanaya waxay tahay waa dhici kartaa ninkii nebiga yidhi dulkhuwaysara ee yidhi icdil fa inaka lam tacdil cadaalad samey cadaalad ma samaynin waa nebiga u nuqsaan iyo waa nuqsaaminay wuu cahay waa iska daayay nebiga sal ll slam ibnu ubay nebigu waa caay waa caayey yaquuluuna lain rajacnaa ila lmadinati layukrijana alacazu minha aladal nebigu wuxuu ku sheegaa yani inkastoo culamada ay dhahaan nebigu mar waa waa inkiray waa ka dhaartay iyo haddana laakiin calaa kullin nebiga isaga wuxuu xaq ulahaa inuu iska cafiyo qofkau doono qofkau doonana ou ka ar yani markaa u yani xaqii laga gudo laakiin markuu nebiga dhintay kadib nin kasta oo muslimiinta madax u ah waxaa waajib ku ah meel uu ka taliya haddii nebiga lagu caayo qofkii ku caayay inuu dilo laabudda inuu u dilo nacam waa xugun sharci ah sheekhulislaamna kitaabka asaari masluulkau ka qoray dheer adilada kitaabkaa tusay sunnadaa tustay ijmaaca culammadaa tusay xataa xataa hadduu islaamo lama cafinayo xataa hadduu islaamo ee uu yidhaahdo yacni gaal bau ahaa nebigau caayay waa soo islaamay <clears throat> waa ka toobad keenay islaamkiisa waa anfaca tawbadiisa aakhira waa anfacaysaa laakiin adduunyada laabudda in lagu dilo <clears throat> waxaan marka layska caadeysanayo nabiga layska caayanayo sala allahu alayh wali wasalam marka waxaa ku arkaya dad badan oo muslimiina beryahan dambe waxay ku kuleeyihin diintan tasaamux waaye ko waa diin yani musaamaxo iyo tasaamux leh nebigana asaga laftirkiisa inta la caayiyo kufaarta waa dhibi jireen maca dalik waa iska cafi jireen nabiga sal l ly slam limaada annaga aan u cafi weynay ku dhahayaan waa qiyaas been ah marka nebigan mama qof kastaa ku dheeldheelaya rasuulka sal ll ly slam marka tasaamuxa adiga waxaa ku tasaamuxaysa maxay tahay in ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi wainakasuu aymaanahum min bacdi min bacdi cahdihim watacanuu fii diinikum faqaatiluu a'imata alkufri inahum laa aymaana lahum cahdi cahdiga aday aday buriyaan wainakasuu aymaanahum min bacdi cahdihim dhaarahoodii iyo ballamadoodii hadday buriyaan ballantoodii kadib wa dacanuu fii diinikum diinkiina ay duraan diinta durista la duro oo ka weyn waa maxay dacniga ka weyn nebiga oo la caayo sala allahu calayh waali wasalam nebi adiga nebi kuu ah oo ilaahay agtiisa meeshuu ka joogay isaan adiga ka ah, yacni iimaankaagii ouna ansixaynin ilaa biiimaan ina asaga rumayso mooyaane ee durista la duraayo masale iska fudud miya marka wadacanuu fii diinikum faqaatiluu a'imata alkufri sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyay a'imatu lkufri waxay ku noqdeen cayda ay nabiga caynayaan sala allahu caleyh waali wasalam taasay ku noqdeen walidaalika aayadda ilaahay saasuu ku yidhi marka tasaamuxa baabkan waa lagu xadgudbay tasaamuxu ma ahan kan oo kale ayb midda kale dadka inay tasaamux ku wada dhaqmaanta dadka loogu yeerayo dee tasaamuxu laba darafoo kagud ka guntamaa ficilka laftirkiisa marka la dhahayo saamaxa yani waa in qof kale oo jiro dhinaca kalena waa inuu tasaamux ka imaado waa dhinacan markuu tasaamux ka yimaado dhankaana tasaamux inuu ka la rabaa laakiin dhan ounan tasaamuxba imaanayninba tasaamux maba jiraba adiga dhinacaaga keligiis baa tasaamux sameynaya wax caqli geli kara maa tasaamuxu laba qofoo ka guntamaa ee hal qof keliya tasaamux iskama sameyn karo ayb marka masaladan marka sidaa loo ogaada fayantaqimu lilahi tacaala marka ilaahay buu nabiga u aarayay mutafaqun calayhi wacan ibni mascuudin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku waxau yidhi alaa ukhbirukum ma idiin sheegaa biman yaxrumu cala annaar biman ruux yaxrumu cala annaari naarta yacnii ou ka nacam biman ruux yaxrumu ka xaaraam noqonaya cala annaari naarta korkeeda aw amase biman taxrumu calayhi nnaar qof ay naar xaaraam ka noqonayson gelihnin taxrumu waxay xaaraam ka noqonaysaa naarta calaa kulli qariibin qof kastoo dhow hayinin jilicsan layinin fudud ee jilicsan sahlin oo sahlan fudud yani yani nin dabcigi nin yani aada u jilicsan oo aan qalafsanayn yani rifqiga iyo baab xadiidka iyo baabka meeshaasay munaasabka noqonayaan rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan ayib xadiidka sanadkiisa cabdullahi bni camr alwdi ayaa ku jiro cid aan ibnu xibaan ahayna ma aynan tawhiiqinin tawthiiqa ibn xibaan uu la gooni noqdana waa inkastoo tafsiil uu ku jira haddana laakiin haddii uu yahay raawigu ruwaadii aada ugu horreysa isaga oo shuyuuq ibnu xibbaan uunan ahayn tawthiiqa uu la goonida noqdo sidaa muctabar uma sii aha wabillahi tawfiiq wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam